رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كتاب آداب السفر safarka aadaabtiisa ayuu kitaab u yahay wax walba aadaab bay leeyihiin mar allaala marka aad safar aadaysid oo aad rabto inaad safarto aadaabtii loogu talagalay baabu istixbaabi alkhuruuj bixitaan inay sunno tahay baabkeedii waaye yowma alkhamiisi maalinta khamiista in safarka loo baxo awala nahaar nahaarka awalkiisa weliba subaxa hore in la baxo aadaabta safarkay ka mid tahay in la sunneeyo ama la istixbaabiyey fa habboon tahayay fiicantaa tahay in maalinta khamiistaa lagu deegto safarka weliba mahaarka awalkiisa haddii arrimooyinka la yimaadaan oo ay suurageli weyso ama dayaaradii aad ku safri lahayd ama wixii kaloo gaadiid ah qamiis ma jirta la daho ama boos aad ka weyso waa mawduuc kale dhib kuma sugna laakiin sida istixbaabkay wanaagsan waa sidaa can kacab ibni maliki radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama kharaja wuu baxay fii qaswati tabuuk duulaankii tabuuka yowma alkhamiisi maalin khamiis ah ayuu nebigu aaday sala allahu calayhi wasalam wa kaana nebiguna wuxuu ahaa yuxibu mid jecel an yakhruja inuu baxo safarkiisa inuu u kaco yowma alkhamiis maalinta khamiista ah dabi iyo dhaqan u ahaan jirtayba wuxuu nebigu in jiray ee uu jeclaan jiray inuu maalin khamiisa baxo muttafaqun calayhi wa fii riwaayati saxiixayn laqallama waxaa yaraa kaana inuu ahaa rasuulu rasuuluullaahi sal allahu calayhi wasalam yakhruju mid baxa ilaa fii yowmi alkhamiis maalin khamiisa maahane mararka gobol ka mid ah way dhici jirtay maalin aan khamiis ahayn inuu baxo laakiin way yarayd laqallama waxaa aad u yaraa oo yaraan badnayd inuu nebigu safar aado ilaa khamiis maahane wa can sakhr bni wadaaca alcawaamidiy alsaxaabiyi radia allahu canhu ana rasuula allaahi sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga allaahumma ilaahayow baarik u barakay ilaahayow u barakay liummatii ummadayda fii bukuurihaa kalahaadeeda dheelmasha ilaahayow u barakay bukuurka waa in la baxo nahaarka awalkiisa qofku mar allaala markuu soo tooso salaada subxeed uu tukado inuu ilaahay baryo yaa fataax uu yidhaahda yaa rasaaq albaabkana uu ka baxo shaqadiisa uu u dhaqaaqo aadbay u wanaagsan tahay markuu tijaaro u baxayo inuu ka laho dukaan mar allaala markuu aadayo inuu ka laho saa darteed buu rasuulku u duceeyey ummadda bukurkoodii ka lahaadeeda wa kaana wuxuu ahaa sakhr ninka lagu magacaabo macnaha wuxuu ahaa nebiga sal alla calayh wasalam eh idaa bacata marka uu dirahayo sariyatan koox aw jeyshan ama ciidan rasuulku mar allaala markuu ciidan diraayo ama jeish bacatahum wuxuu diri jiray fii awali nahaari maalinta awalkeeda wa kaana sakhr wuxuu ahaa taajiran nin ganacsata ah tabcatu tijaaratahu tijaaradiisa wuxuu bixin jiray awala nahaari maalinta awalkeeda faafaraa markaasuu raadoobay wuu taajiray wa kafura maaluhu maalkiisiibaa batay rawaahu abuu dawuudba xadiidkaa wariyey tirmidi wa qaala xadiidun xasan marka kalahaada aad bay markaa u wanaagsan tahay baabu istixbaab sunnayn la sunneeyo baabkeedii waaye dalabu rifqa in rifqa la dalbado saaxiibo mar allaala markaa safar la dhaxaayo sida haddoo kale ma ahayne dadku dhulkay ku safri jireen gaadiid baa la raaci jiray faras ama wax la mid ah waa la lugayn jiray haddoo kale inta aad bas raacdo baskii dad badan ay saaran yihiin dayaaradii in allaala intaad meeshaad doonto aad ka tagto yaa biyo iyo raashin iyo wax lagu siiyaa marka saa may ahayn jirin markii hore qofku mar allaala marka uu rabo inuu safar aado waxaa la sumeeyaa rufta inuu raaco koox iyo wa ta'miirihim inay amiir ka dhigtaan calaa anfusihim nafafyaalkooda waaxidan mid oo yutiicuunahu ay maqlaan shan qofood saddex qofood in lagu baxo safarka ugu fiican waa saddex qofood hal qof baa amiir laga dhigtaa oo talada loo dhiibtaa sidaa darteed qofkaasaa laga dambaynayaa haddii kale fayday noqonaysaa intaan ka baxaynaa iyo intaan maraynaa maya inta mari mayno intaan maraynaa koox baa laga yaabaa halkaa inay u baxaan koox kale ay ka hor yimaadeen saynan taa iyo tafaraaruc u dhicin hal qof oo amiir ah inay dadku markaa yeeshaan waana in la ateecaa wa can ibni cumar radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddii ama annaasa dadku yaclamuuna ay ogaaneen alwaxdati kelinimada waxa ku jira maa aclamu waxaan ka ogahay hadday ka ogaan lahaayeen maa saara ma socdeen maa saara ma socdeen raakibu nin musaafir ah bileylin habeen waxdahu keligii qaastan habeenkii keligii maba socon lahayn mashaqada dhibka rafaadka maxlinta kurbada la soo gudboonaanaysa qofka keligii ah waxa aan ka ogahay haddii ay dadku ka ogaan lahaayeen nin musaafir ah oo habeennimo keligii socon lahaa ma jireen rawahu lbukhaariyu wa can camr bin shucayb can abiihi can jaddihi qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi alraakibu hal nin oo musaafir ah shaytaanun waa shaytaan waaraakibaani laba nin oo saafiriin ahna shaytaanaani waa laba shaytaan wathalaahatu rakbun saddex qofood ayaa safar xaqiiqa ah ah saddex qofood ayaa markaa ugu fiican hal waa hal shaytaan laba waa laba shaytaan saddex markay gaaraan ayaa rufqo fiican ah waa ragbi oo safar wanaagsan ayaa lagu tilmaamaa saddex waa ugu yar oo ugu fiican wax lagu safro iyo wixii ka badan hal qofoodna amiirka dhigta oo markaa talada idin dhiibtiya oo markii wax la falanqeeyo arrinta guuriya la ateeco warkiisana la yeelo wacan abi saciid iyo wa abi hurayra radia allaahu canhuma qaala labadaba waxay dhaheen qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa kharaja halaaa saddex qofood haddii ay fii safarin safar u baxaan falyu'ammiruu madaxa ka dhigtaano iyo amiirka axadahu midkood oo go-aan guud waa ismaamulka waa ixtiraamka haddii qolo ixtiraam iyo kala dambayn iyo maamul laga waayo bulshadaa fooda noqotaa wax hagaago uma hagaago wax uma fiicnaado wax uma tooso balse haddii kala dambayn is-ixtiraam ismaqlid laga helo waa lagama maarmaan yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allah wa atiicu arasuul wa ulil minkum waa lagama maarmaan in madax la helo war lagama maarmaan dad dad xukuma in la helo waa lagama maarmaan dad in lawax ateeco ama la ateeco labada markaa la helo xadiidun xasan rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma can ilnabiyi sal calayhi wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga khayru saxaaba waxaa u khayr badan arbacatun afar afarta khulafaa rashiidiin khayru saxaaba walaa tiri dadna waxay yidhaahdeen asxaab waxaa u khayr badan waa afar wa khayru saraaya saraayo waxaa u khayr badan saraayo waxaa la yidhaahdaa waa qibca go- ka mid ah jeishka ayaa la yidhaahdaa waa koox saraayo ah arbaca micatin afar boqol wa khayru ljuluushi ciidan waxaa u khayr badan arbacatu aalaaf afar kun walan yuqlada lagama adkaado ithnaa cashara alfan laba iyo toban kun ciidan gaaray can qilatin yaraan haddaad aragto ciidan laba iyo toban kun gaaray iyo wax ka badan haddii laga adkaado cilad kalaa jirta sabab kalaa looga adkaaday meehe qilo loogama adkaanin rawaahu abu daawud watirmidi waqaala xadiidun xasan sidax bay gaarsiiyaan culimada gobolka mid ah baabu aadaabi sayri socodka aadaabtiisii waaye walnusuuli iyo degitaanka nasuulka waxaa loola jeedaa marka cabbaar musaafiriintu ay socdaan meel baa lagu nastaa goob istiraaxaa marka la helo haddawaad aragteen marka basaskii lagu safrahayo cabaar marka uu gooyo uu socdo maqaaci horteeda la istaagaa kolkaasaa shaah laga cabaa oo la xaajo gutaa oo dadku ay nastaan kadib baa dib loo bilaabaa socodka nasuul baa la yidhaahdaa degitaan iyo waalmabiit makaanu bariga baritaanka la baryahayo aadaabta soof iyo iyo wannawmi hurdada oo fi safari safarka dhexdiisa ah iyo waistixbaab asuraa istixbaab sunayn la suneeyo assuraa gadaal buu noogu fasari doonaa iyo waalrifqi u naxariisasho biddawaabi dawaabta in loo rifqiyo iyo marka horesaan soo tilmaanay fi jira dawaab ama fardo ama geelo ayadana loo rifqiyo wa muraacaati in la ilaaliyo maslaxatihaa maslaxadeeda cabaar markay daalaan in la nasiyo wa amrun amar las amro macnaha amar la amro muqasar qofkii ku gaboodfala fii xaqihaa xaqooda macnaha dawaabtii iyo wixii lagu safraayey iyo geedii wixii lamid ah qof allaala qofka taksiir ku sameeyo ku gabood fale xaqooda in la amro bilqiyaami inuu u istaago bixaqiha xaqeeda wa jawaazi alirdaaf faangelitaan inay bannaan tahay cala daabati daabada in la faangeliyo macnaha fangalku fars baad leedahay ama dameer waad saaran tahay qof kale inaad gabaal ka fadhiisisaa loola jeedaa way bannaan tahay wa jawaazi alirdaafi fangelitaan la taangeliyo aldaabatu daabadoo qof kala gadaal laga soo saaro waadama tutiiqu dalika hadday kari karto hadday arintaa awoodi karto haddaysan awoodi karin maya wa can abi hurayra qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa saafartum haddaad safartaan fi lkhasbi meesha dooga ah aad ku safraysaan waad socotaana saad u socoteen baad meel khasbi ah oo doog leh waa meelaan abaar ahayne fa actuu ka siiya alibila geela xadahaa qeybtiisa ka siiya min ardi arlada tartiib quwada wada hasii daaqo hasii cuno ama dega xataa oo waxeegaa cuno waidaa saafartum haddaad ku safartaan fi ljabbi meesha abaarta ahna fa asricuu calayha asayra socodka kala degdega si dhaqsaa u dhaafiya meesha wabaadiruu bihaa la degdega limiqyahaa dhuuxeeda dhuuxa intuusan ka dhammaanin dhaqsawada waidaa carastum markaad degaysaanna fajtanibu dariiqa wadada ka fogaada marka aad meel degtaan jidka bartamihiisa ha seexanina fainahaa maxaa yeelay waa ur fainahaa maxaa yeelay waa qurucu dawaab dawaabta duruqdooda bahalladaa mara wama'wal hawaa xasharaadka ayaa meeshay usoo soo hoydaan bileyli habeenkiina waa waddade masaska iyo waxyaabaha kaleetay dadka ka soo baxaan yaayagood qabow raadinaya iyo waddada bartamaheeda marka saa darteed jidka dhexdiisa ha degina hana seexanina waa adaabta safarkee macnaa actu libila xabbaha min alardi waxaa loola jeedaa irfiquu biha urifqiya fi sayri socodka socod tartiib ah socodsiiya litarcasay u daaqdo fii xaali sayrihaa markay socodka ku jirto wa qowluhu uu yidhi niqyaha huwa bikasri nuun nuuntoo la kasriyo la hoos dhigaa la akhriyaa wa iskaani ilqaaf qaafkana la reebo wa bilyaa min taxt ya oo hoos laga laga dhibceeyey wahuwa almuqo dhuuxaa loola jeedaa intuusan dhuuxeedu dhammaanin dhaqsi dedejiya macnaahu asricuu biha la degdega xataa tasiluu ila aad ku gaartaan almaqsida danta qabla an yadhaba mukhuha intuusan dhuuxeedu dhammaanin min dakki sayri socodka dhibkiisa watacriis النزول في lleyl waa degitaanka habeenkii la dego wa can abi qadaada radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa idaa kaana fii safarin marka uu safar yahay oo facarasa uu degahayo bileyli habeenkii infajaca wuxuu u jiifan jiray calaa yamiinihi uu jeexanayay waidaa carasa marka uu degahayo qabayla subxi subaxa hortii salaadii subax oo soo dhow nasaba wuxuu suri jiray diraacahu dhudhunkiisa ama suxulkiisa dheh wa wadaca ra'sahu madaxiisuu saari jiray calaa kafihi kafkiisa rawaahu muslim waa laba qaab hadduuse subaxu soo dhoweyn waa habeenimo ay tahay si aadi u seexan jira nebiga dhinaciisa midigta ah laakiin qubayla subx hadduu yahay salaadii subax ay soo dhowdahay muxuu samayn jiray wuxuu samayna lacag suxulkiisa ayuu dhulkasaa u taagayaa gacantu way taagmaysaa marka korkaasuu kafka ku seexanayaa nebiga intuu madaxiisa saaro rawaahu muslim muxuu ula jeedaa hadduunu sheegayaa qaala alculamaa culimadu waxay dhaheen inamaa nasaba diraaca sulkiis wuxuu u surayaa lianlaa yastariqa fi nnoom inaysan la tegin hurdada inay hurdada ku maashoonin oo fatafuuta marka ay dhaaftay ka tagta salaada subax can waqtiha waqtigeeda aw amase can awali waqtiha taasuu diidan yahay waa qof markuu caadi u seexdo maanto dhanna dhul uu kusoo socday waa kala dhacayaa laakiin mar allaala markuu xusulka ama suxulka dhulka uu saa u suro gacanta inta dheerna ay saas u taagan tahay gacanta kafkeedana uu ku seexdo waxay markuu jirto qodka uu soo booda xanuun buu dareemayaa intaa wuxuu doonaa nebiga inaysan salaadu ka tegin wacan anas qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi calaykum ogaada biduljati mugdiga macnaa habeenkii socda fa ina alarda arlada tudwaa billeyl habeenkii waa lasoo duubaa rawaahu abu daawud biisnaadin xasan adulja assayru fi lleyl waa socodka habeenkii socodka habeenkii socodka habeenku waa qabow habeenku waxaad moodaa meesha inaad degdeg ku gaarayso mararka goortooda baska isaga dhex hurdaysaaba waa lagu toosinaa soo kac meeshii baa la joogaa adoon gaal dareemin saa darteed baa habeenkii waxaad moodaa in dhulka loo soo duubahayo dadka marka rasuulku wuxuu yidhi calaykum dushiina ha ahaado oo laasima oo ku dadaalo ogaada bidduljati mugdiga waa socodka habeenkiiye fa ina alarda tutwaa billeyl habeenkii waa la duubaa wa can abi faclabat alkhushayi radia allaahu canhu qaal wuxuu yidhi kaana annaasu dadku waxay ahaan jireen idaa nazaluu marka ay degaan manzilan meel la dego tafaraquu kuwa ku kala tagtaga fi shicaabi gobasha golalkay ku kala tagtegi jireen waalawdiyati iyo togaga qof kasta meel buu aadi jiray way isqaybin jireenoo qofba meel bay ku tafaraaruqi jireen faqaala tagdakiina fii haadihi shicaabi golooyinkan aad ku kala tagtagtaan iyo walwliyati waadiyaalka inamaa dalikum min ashaytaan shaydaan buu ka ahaadaa ma wanaagsani ha samaynin falam yanziluu ma aysan degin bacda daalika markaa kadib manzilan meel la dego ila ndama way isku soo dulmi jiray bacduhum qaarkood ilaa bacdin meel isku dhowdhow yay seexan jireen way cadowbaa soo weerari karaa mid keligii xag hadduu jiifo ku kala gees kala jiifo bahal baa imaan kara mashaakilaad badan baa imaan kara cadi baa qof qabsan karaa inay isku soo gurman karaan ayaa markaa loo baahan yahay rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan wa can sahl bin camr waqiila sahl bn rabiic bin camr alansaariy almacruufi wuxuu macruuf ku ahaa biibni xandaliya heliyaa la oran jiray wa huwa asagoo min ahli baycati ridwaan buu ka mid ahaa radia allaahu canhu waa saraakiishii sarsare ee saxaabada waa raggii qiimaha badnaa waa raggii ilaahay raadihaashay inuu ka raadi noqday kitaabka uu ku qiray subxaana wa tacaala laqad radiya allah can ilmu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajara raggaasuu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi mara rasuulkaa soo maray sala allahu calayhi wasalam bibaciiri ratib nebiga rati buu soo maray qad laxiqa ku dhegay dahrow dhabarkiisa bidaqnihi calooshiisa boggaagii beerkaaga isku dhegay maxaa layidhahdaa baahidaa kaa baadatay soo waa rati aad u baahday calooshiisii iyo dhabarkiisii baa isku dhegay qad laxiqa haleelay dahruhu dhabarkiisa bibadnihi calooshiisa faqaala wuxuu yidhi nebiga ittaqu allaha ilaahay uga baqa fii haadihi lbahaayim xoolahan almucjamati mucjamada aan hadlaynin cajamo waxaa loola jeedaa waa kuwa aan waranaynin ma hadlayaan coosaan rabaa bii isii e ku dhihi maayo waa raranaysaa waxaad doontood ku samaynaysaa caaqil noqo faham wuxuu u baahan yahay xoolaha ilaahay oga baqa buu dhahay nabiga sal alla calayh wasalam xoolahan oo cajamiintaan hadlin farkabuuhaa kora saalixatan wa kuluuhaa cuna saalixa rawaahu abudaawud isnaadin saxiix markaad qalanaysana si fiicanoo saalixa u qalo marka aad cunaysaanna ama aad rabanaysaan rabta markaad rukuubsanaysaan rukuubtaydoo saalixa ah ayadoo baahan oo bogdooban oo haraadan oo dhibaataysan ha qanin ayadoo saasoo kale ahna rukuub iyo geelid ha ka dhiganin wa an abi jacfar cabdullahi bni jacfar radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi ardafanii waxa ifangeliyey rasuulka allah sala allahu calay wasalam daata yowmin ma maalmaha u saaxiib ah khalfahu gadaashiisuu fangal ii fadhiisiiyey wa asara ilaya xadiian hadal buu sirkiigu sheegtay wa asara wuxuu igu qarsaday ilaya xaggayga xadiian hadal laa uxaditu bihi axadan qofna aanan u sheegaynin oo min annaasi dadka ka mid ah nebiga ayaa ifangeliyey buu yiri abi jacfar waa cabdullah bni jacfare gaadiid uu saarnaa ayuu gadaashiisa iga fadhiisiiyey si tartiib ah ayuu wax iigu sheegay waxba igu sarayaystay qof aan u sheegaya ma jiro wa kaana wuxuu ahaa nebiga axaba mid jecel mastatara bihi wa kaana wuxuu ahaa axaba mastatara bihi wuxuu isku asturo midka loogu jecel badan yahay rasuulka alle lixaajatihi dantiisa markuu gudanayo hadafun ow ishu nakhlin yacni waa xaqi dhan baa loola jeedaa rawaahu muslim hakada mukhtasiran muslim saasuu ku wariyay xadiiska asagoo gaaban aw xaaishma labada macno isku macno waxaa loola jeedaa xaa'id ama beer beerta timir ah gerbigeeda inuu isku giraamiyo ayuu jeclaa nabi markuu xaajo gudanayo nakhlin yacnii xaa'ida nakhlin baa laga wadaa wazaada fiihi albarqaani wuxuu ku ziyaadiyey eh, biisnaadi muslim bacda qowlihi xaaishu nakli markuu yidhi fadakhala xaa'iqan wuxuu rasuulku galay xaa'iq beer oo lirajulin nin uu lahaa oo dal ansaari reer ansaareed ah fa fiihi jamalun geel baaba dhex taaganba beer darbigeeda intuu galay oo beertii dhex galay yuu geelku arkay faidaa fiihi jamalun falamaa ra'aa markuu arkay rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam geeli jarjara jarjara waa codeeye waa ooyey macnaha wuu qayliyey wadarafat waxaa ka soo daatay geeli caynaahu indhihiisa biyahooda waa awr fa aataahu wuu u tegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama annabiy fanasaxa wuxuu ka masaxay rasuulka wuxuu ka masaxay saraatahu ay sinaamahu kurska kurskuu ka masaxay nabiga sala allahu calayhi wasalam wadifraahu fasakana uu xasilay marka difraha waxaa loola jeedaa waa dhegta hoosteeda meel xagaageeluu ka dhibido meeshaana wuu ka nasaxay fa sakana markaasuu xasilay waa aamusay geelii codkii iyo oohintii iyo dhammaan waa u joojiyey codkii iyo kulli markaa wuu joojiyey faqaala rasuulku wuxuu dhahay man rabbu hada aljamal yaa iskale jamalkaan geelaan yaa rabbi u ah amase wuxuu dhahay liman haada aljamalu geelani yuu u sugnaaday fa jaa'a waxaa yimid fatan wiil dhallinyaro ah oo min alansaari faqaala wuxuu yidhi haadaa lii ana iskale yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay rasuulkii allow anaa iskale faqaala wuxuu yihi afalaa tattaqi illah miyaadan ilaahay uga baqayn fii haadihi albahiim bahimooyinkan allatii taasoo malaka allaahu mallaka allaahu ilaahay uu kuu milkiyey gacanta kuu geliyey iyaha ayada fa innahu geelu yashku ilaya wuxuu ii sheeganayaa innaka adiga tujjiicuhu inaad baahiso oo watu'yiduhu aad dhihiska wariyey ka riwaayati albarqaaniy qowluhu uu yimi dikraahu huwa bikasri daal daalkoo la kasriyaa la akhriyaa daalkoo la kasriyo ama labaas dhigo almucjama wa iskaani ilfaa wahwa lafdu lmufrad waaye oo mu'anaf ah qaala ahlulluqa waxay yidhaahdeen alyufra almowdicu alladii waa meesha yacraqu min albaciiri ratiga uu ka dhidido khalfa aludun waa dhegta gadaasheeda wa qowluhu uu yidhi tub iduhu tutcibhu inaad tacab iyo manzila makaanu degid laa nusabixu ma sumaysan jirin xataa naxulla rixaala ilaa qowrka aan furno rawaahu naafila sunna ma tukan jirin baa loola jeedaa wa macnaah annaa maca xirsina annagoo ah kuwa ku dadaala cala asalaad salaada haddana laa nuqadimuhaa kama hormarin jirin calaa xaqi arixaali rarada inaan ka furno iyo wa iraaxati dawaabi dawaabta iyo bahalada u raaxayntooda inaan gaadiidka iyo awrka iyo intaa inaan u raaxayno keenan zuuli jirin oo waxaanu ahayn baa loola jeedaa annagoo salaadana aad u jecel haddana xoolaha dawaabta dano aad iyo aad ayaan ugu dadaali jirnay baadi icaanati rafiiq rafiiq rafiiqa kaadnayntiisa baabkeediiba qofka safarka kula jiraa sahaydii ka go'day tahriibbaa baa lasoo maray waa la wada socdaa kiibaa aan kula socdaybaa waxay ka go'een adaa waxhaysatid in la siiyo wa fi lbaabi baabka axaadiid katiir baa ku jiro taqadamadka xadiid noo soo hormaray sida xadiidkii wallaahu fii cawni alcabdi ilaahay addoonka kaalmeeyihiisa waaye ma kaana alcabdu fii cawni akhiihi intuu addoonku yahay mid walaalkii u kaalmaynayo wa xadiidu iyo xadiidkii kale kullu macruufin sadaqa macruuf kasta waa sadaqo iyo wa ashbaahihima wixii markaa la mid ah wa can abi saciidin alqudriy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi baynamaa wakti naxnu anagu fii safar aan nahay id jaaa rajul nin baa yimid calaa raaxilati lahu gaadiid uu leeyahayna suuragala yasrifu inuu u leexleexinayo basarahu indhihiisa yamiinan midig wa shimaalan bidix faqaala rasuulku wuxuu dhahay man kaana macahu qofkay micigiisu tahay fadlu dahrin gaadiid siyaado ah falyacud bihi ha siiyo oo ha ku sadaqaysto calaa man laa dahra lah qofkaan dhabar haysan waa gaadiibe waman kaana lahu qofkay u sugnaatay fadlu zaadin sahay dheeraad ah falyacudda bihi ha siiyo oo ha ku sadaqaysta calaa man laa zaada lahu qofkaan sahay wadanin fadakara rasuulku wuxuu sheegay min asnaafi lmaali maalka noocyadiisa maa dakara intuu ka xusay xataa ra'aynaa ilaa aan aragnay annahu laa xaqa inuusan xaq u lahayn liaxadin oo mina annaga naga mid ah fii fadlin wax siyaada ah qof wax dheeraad ah haystaa la waayay rawahu muslim waxay alaaatan ama saddex famaa liaxadina axadkeenna ma haysanin min dahrin dhabar yaxmilhu uu ku xambaaro ilaa cuqbatun cuqbad maahane too ka gal baa la yidhaahdaa oo ka cuqbati yacni axadihi midkood maahane macnaha tooka tooka in gaadiid loo raaca maahane waa gaadiid saddex qofood ama laba qofood ka dhaxeeya midkan baa raacaya ilaa halkaa buu ku tagaya wuu tegaya kii kala koraya haddana wuu sii raacaya waa kasii degaya kii kala haddana raacaya waa tooka baa wuxuu yidhi ninkii xadiidka wariyey waa jaabire fadamantu ilaya waxaan xaggayga u soo tiiriyey itnayni labo aw halaata ama saddex maa lii mana aanan lahayn ilaa cuqbatun cuqbayn iyo tookayn oo ka cuqbati axadihim midkood sida uu u tookeeyo min jamali geelayga maahane wax kaloo aniga aan lahaa markaa ma jirin rawaahu abu daawuud wa canhu waa jaabir qaale wuxuu yidhi kana rasuulku wuxuu ahaa yatakhallafu fi lmasiir fayusju daciif wayurdif wayadcuu lahu rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan ilaa heer saxiix xadiiska waa la gaarsiiyaa oo kaana rasuulku wuxuu ahaa yatakhallaf mid gadaal maraa loola jeeda maa sahlan joogto wabilahi towfiiq wallaahu subxaana wa